بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه كتاب الجراح جراحي أيو كتاب يهي kitaabu ljinaayaatna waa la dhahaa waana tilmaami doonaa farqiga udhexeeya jiraax iyo jinaayaat rubucan waa rubicii u dambeeyey ee kitaabka minhaajka ama fiqiga si guudba waa kaan horey usoo tilmaanay in afar rubuc loo qaybiyo rubuc alcibaadaat rubuc almucaamalaat rubuc nikaax iyo rubuc ljinaayaat marka aljinaayaatna waa la dhahaa aljiraaxna waa la dhahaa tartiibka ay culimmadu u tartiibiyeen isla marka ay ku bilaabeen cibaadaad iyo mucaamalaat iyo nikaax iyo jinaayaad horan usoo tilmaanay waaya markii aan ka hadlaynay rubuc اlcibaadaat aljiraax marka lagu leeyahay waa jamc jiraaxa jiraaxaduna saddex midun weeye ima mushiqaة liلruux ruuxda inay qofkii ka saarayso qudha ay jarayso aw mubiinatu lilcudu ama xubin inay goynayso aw laa tuxasilu waaxidan inaysan labadaa midna aysan keenayn shaarix wuxuu ishaarayaa in jinaayaadku si guud ay u qaybsamaan saddex qatli iyo waxa weeye jinaaya calaa araf jinaaya cala alnafs iyo jinaaya calaa araf iyo jinaaya cala almacaani jinaaya calى الnafs waa dilki jinaaya calى darafna waa in qofkii xubin laga jaro sida in lug laga gooyo ama gacan laga gooyo ama dheg laga jaro ama ilig laga soo rido iyo wixii la halmaado xubin in laga gooyo jinaaya calى اlmacaanina iyadoon xubintii qofka laga jarin in awooddii xubintaas ama waxtarkeedii ama manfacadeedii qofkii laga tirtiro sida maalan oo kale qofkii in intii nabar lagu dhufto u indho beelo ama uu dhaga beelo ama caqligu ka tago waasho ama waxa weeye awooddii gacanta ay ka tagtay badsigii qabashadii ama awooddii jimaaca iyo awoodaha faraha badan ilaahi subxaana wa tacaala uu bini u sameeyey mid ka ah in eh, qofkii markaa ka zuusho waaya marka jinaayada saddexdaasa loo qaybaya jinaaya cala nafs jinaaya cala araf ama cala alaطraaf iyo jinaaya cala almacaani saddexdaasa loo qaybiya waaya jiraaxadana marna waxay noqotaa bilmubaashara marna waxay noqotaa bisiraaya marna waxay noqotaa xubin in la gooyo mubaashara waa si toos qofkiin loo dilo bisiraayana waa in waxa weeye dhaawac loo geysto kadibna uu u dhinto dhaawaci oo nafti u tallaabo ibaanatu cudwinna waxa weeye in xubin laga gooyo qofkii marka maadaama ay anwaacdeedu kala duwantay ayuu mualifku jamciyey culamada qaar baa ka cabira jinaayaad taasaana fiican baa la yidhi maxaa yeelay jinaayaadku waxa weeye waa waxyeeladii qofka waxyeelaynayey ayadaa ka caamsan jiraax jiraax waa nabar qofka in loo geysto laakiin jinaayadu waa waxyeelo waxyeeladaas nabarna way noqon kartaa waxaan nabar ahaynna way noqon kartaa waxaa soo hosgeli kara markaas alqatlu bimuaqal qofkii wa culus in lagu dilo wax culus in lagu dilo sida burkii oo kale ama ushi oo kale taas dee jiraaxa ma ah maalan soo ma sun in lagu dilo oo kale sixir in lagu dilo o kale waxyaabahaas o kale waxa weya waa jinaaya laakin jiraaxa ma aha waaya saa darteed taasaa ficneed baa la yidhi mualifka inuu ka cabiro baabkan waxaa asal u ah aayaad iyo axaadiis waxaa ka mid a ah aayaadka qowlka ilahi yuhi ya ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum alqisaas iyo xadiidka nebigu yuhi alayhi الsalaatu wasalaam ijtanibu sabca almuubiqaat iskaga fogaada toddobadii qofka halaagaya qiila wama huna ya rasuula allah qaala ashirku biاllah wالsixru waqatlu الnafs alati xarama allahu ila bاlxaq shirkigii iyo sixirkii iyo naftii oo waxa weeya lagu dilo xaq daro nafti ilahay xaaraantimeeyey oo xaqdarre lagu dilo aklu riba ribadoo la cuno aklu maal yatiim agoonka xoolihiisa oo la cuno watawali yowma zaxf maalinta jihaadka ama dagaalka lagu jiro oo la cararo wa qadfu lmuxsanaati alghaafilaat iyo gabdhaha muxsanaadka ee haafilaadka in la qadfo daba qatliga bani aadamka camdan in lagu dilo badheeb biayri xaqina lagu dilo aq la'aan min abar اabaa'ir dembiyada ugu waaweynba ka mid yahay bale waa dembiga ugu weyn bacda اkufri biاllah gaalnimada dembiga kusoo xig waya nabiga ala sla slam waa la weydiiyey dembige dembiyada ugu weyn markaasa wuxuu hi an tajcala lilaahi niddan wahuwa khalaqak ilahay inaad u yeesho shariik eh, oo ilaahay asagoo ka abuuray qiila uma ayu baa lihi qaala an taqtula waladak wuxuu hi waxaa soo raaca in aad weladkaaga disho khashyata an yacama macak adoo ka cabsanay inuu wax kula cuno marka yani wuxuu ka cabbiray nabig ala slam khashyata an yacama macak laakiin kharaja makraj alhaalib baan leenahay ma aha un asal hataa haddii aad qof ah, bini aad disho waxa weeye eh, biayri xaq aad ku disho tana bay lamid taas waa un eh, xaalad mucayana nabig alah slam raaciyo waktigaa haalib ahayd eh, qayd ma aha nabigana wuxuu ku tilmaamay alay sl slam xadiid kale qof muumina in la dilo ilahay agtiisa inay dilkaas uu ka weyn yahay adduunyada oo zuushay iyo waxa ku suganba qofka qaatilkaa toobadiisa ma asaxaysaa way asaxaysaa laakiin waxaa shardi ah inuu ilahayna subxana wa tacala u toobad keeno isla markaa naftiisa u dhiibo dadkii uu qofka ka dilay si looga qisaaso hadday cafiyaanna magti iska bixiyo taasay toobada ku asaxaysa lakiin haddii uu baxsado toobadiisa ma asaxayso maxaa yeelay ilaahi subxaana watacala wuxuu noo tilmaamay inuu dembi kasta dhaafayo waxaan shirki ahayn in allaha eh, laa yakfiru an yushrika bih wayakfiru maa duna dalika liman yashaa ama qowlka ilahi u hi yaqtul mumina mutacamida fajazaؤhu jahanam khaalida fiha waqadib allahu alayh walacanhu ila akhir اaayaat khaalidan fiha halkan waxaa looga jeedaa eh, inuu muddo dheer ku waarayo naarta loogama jeedo inuu abad alaabaad ku waarayo maxaa waxaan ogsoonahay cusaada muminiinta ah inay jannada ku dambayn doonaan sida axaadiis saxiixa tilmaamayso waaya haddaba dilkii siyaabo kala duwan baa loo qaybiyaa mar waxaa loo qaybinayaa marka la eego waxaa ka dhalanaya ee ah qisaas ama mag camdi iyo shibhi camdi iyo khata saddexdaasaa loo qaybin doonaa waa saddexood mualifku kaga bilaabi doonaba marna waxaa loo qaybinayaa marka la eego waxa lagu dilay qofka mubaashara iyo sabab iyo shard mar waa mubaasharo oo qofkii si toosa ayaa bilaa waasida waa sida kale asagoo isticmaal qofkiibu si toos ah qofki u dilayaa gacantiisu ku dilayaa madna waa bisababbu ku dilayaa sida maalan o kale inuu sun ugu daro kale raashinkii marna waxa weeye shardi buu ku dilaya intuu maalan god qodo isagoon qofka u qastin ama ceel buu qoday meel wuxuu ka qoday dee aan munaasab ahayn dabeetana qof iska socdo ama ceel ku dhacay qofka muuna u qastin marka kaa shardi baa la dhahaa kaa shardi ayaa la dhahaa saddexdaas u qaybsamaa saddexaana mualifku uu sheegi doonaa si kalena yani waa loo qaybiyaa xagga xukunkiisa marka la eego han buu uqaybsamaya dil waajiba ah, iyo dil xaaraana ah, iyo dil makruuha ah, iyo dil manduuba iyo dil mubaaxa ayuu qaybsamaya axkaam hamsi baa ku dareereysa dilka waajibka ah waxaa weeye waa qofka murtadka ah ee diinta ka baxay walciyaadu billah haduusan toobadkeen in la dilo iyo kan xarbiga hadduusan soo islaamin ama jizye uusan bixinin dilka waxa weeye xaaraanta ahna waa qof macsuum ah ama muslim ha ahaado ama dimi ha ahaado ama mucaahad ha ahaado ama musta'man ha ahaado in xaqdarre lagu dilo kan makruuhana waxa weeye gaalkii soo duulay ee qariibkaaga ahaa inaad disho hadduusan ilahay rasuulkiisa ahayn marka adu inaad iskaga baydhaa fiican aabbaha iyo waladkaagi haddaad jihaad isku qabataan isagoon u gaal yahay inaad iskaga baydhaa fiican oodan dilin hadduusan ilahay rasuulkiisa usan ahayn marka karaahiya noqonaysa haddaad disho laakiin haddii ilaahay rasuulkiisa uu caayo marka inaad disho ayaa mustaxab noqonaysa waa qatligii manduubka kan marka ka shanaad ee mubaaxana waxaa weeye imaamka inuu dilo e, gaalkii uu soo qafaashay maxaa yeelay saddex baa u bannaan inuu dilo inuu addoonsado inuu iska cafiyo oo mani ku sameeyo ama fidaa madax furasho ka qaato waaya wuxuu yihi mualifku raximah llahu alficlu ficilkii almushiqu ee qudha jarayey alaaatun saddex weeye camdun kas weeye wakhaطa'un kama weeye ama gaf weeye wa shibhu camdin iyo kaswaaka weeye walaa qisaasa qisaas kuma sugno ilaa fi lcamdi dilkii waxaa weeye camdiga aha mooyaane wahuwa kaasina qasdu lficli ficilkii in loo qasto washasiya shaksigii qofkii in loo qasto bimaa shay loola qasto yaqtulu dilaya haaliban sida badan jaarixin maagaasoo jaarixin ah mid nabar geysanaya aw amase muaqalin mid la cusleeyo oo macnaha wax culus aalo culus ah waay mualifku qatligii ayuu wuxuu uqaybiyey saddex qaybood isagoo eegaya ficilka ka dhashay ficilka waxa weeye qudha jaraya waxaa weeyaan bu alficl اlmuziq ficilka qofka qudha ka jaraya ee ruuxda ka saaraya saddex buu qaybsamaa buui waay ficilka koobaad waxa weeye nooca koobaad waa camdi waa kas ka labaadna waa khaa ka saddexaadna waa shibu camdi saddexdaas ka bixi mahayo ficil waxa weeye mushiqa oo qofkii qudha ka jaray saddexdaa midu wey imaa camd wa imaa khaa wa imaa shiba camd maxaa yeelay waxaa saddexdaa loogu xasriyey ee loogu koobay qofkii laba midun weeye inuu u qastay caynta majni calayhiga qofku uu waxyeelaynaya inuu uqastay cayntiisa inuu waxyeelayo inuusan qastin inuusan uqastin inuu uqastay labada midun weeye hadduusan uqastin wuxuu noqonayaa khata caynta qofkan inuu waxyeeleeyo muuna uqastin kaa khata buu noqonaya hadduu uqastay qofka inuu waxyeeleeyana laba mid weeye aaladan uu isticmaala inay tahay aalo haaliban wax disha iyo inaysan ahayn aaliba wax disha hadday tahay aalo wax disha haaliban sida maalan oo kale xabadii iyo tooridii iyo wixii la halmaada taasi waxay noqonaysaa camdi haddii aaladan aysan ahayn aalo wax disha haaliban sida ul yar oo ku dhuftay oo xawd ah iyo wixii la halmaadana taa waxay noqonaysaa shiba camdi waaya marka xagga xukumka saddexdaa qaybood camdiga iyo khaa iyo shiba camdiga qisaasta waxay ka waajibaysaa un camdiga khaa iyo shiba camdiga iyo qisaas ma leh khaana ilahay baaba qur-aanka tilmaamay wma kana limumini an yaqtula mumina ila khaطan wman qatla mumina khaطan taxriiru raqabati muminati wadiyat musalamatu ila ahlih marka ilahi subxana wa taala kafaare iyo makti buu ka ratibay fataxriiru raqabatina waa kafaaradii wadiyat musalamana waa makti lakin ilahay ma sheegin qisaasti ama shiba cabdigi inaysan qisaas ka waajibayn waxaa daliil xadidka nabigu yihi alayhi الsalaaةu wasalaam alaa ina fii qatiili camdi الkhaطأ camdi اlkhaطأna waa la dhahaa khaطأ اlcamdina waa la dhahaa shibh اlcamdi intaba waa isku macno waa wax aan kas cadna aan ahayn kama aan aan ahayn labada udhexeeya ayaa waxa la dhaha shiba camd kas buu egyahay lakin saa darteed baa shiba camdi la xadidkan wuxuu ka cabiray camdi اlkhaطأ alaa ina fii qatiili camdi اlkhaطأ waxa weeye shiba camdiga lagu dilay waxaa ku sugan qatiili sawdi ahaa uu sii sawdi kii jeedalka lagu dilay awil casa usha miatun min alibil baa ku sugan waxa weeye boqol halaad muqalladatun la adkeeyey minhaa waxaa ka mid a ah arbacuuna oo waxa weeye eh, riman fii butuunihaa caloosheeda ku sugan taha awlaada awlaadeedii xadiidkaa waxaa soo saaray نسائي بن ماجه إمام أحمد أبو داود waay camdiga qisaas baa ku sugan ilahi subxana wa tacala wuxuu ihi kutiba calaykum اlqisaaصu fi اlqatla ama qofkii isku isla markaaba ha dhinto ama siraaya ha ku dhinto ama markaa markii dee waxa weye qofkan uu nabarka u geystay ayuu dhintay ama xoogaa kadib ayuu dhaawaci u dhintay oo siraayo ku dhintay waa isku midun labadaba waa loo qisaasaya waaya camdigana waxaa shardi ah si looga qisaaso inuu dulmi yahay hadduusan dulmi ahayn sida maalan qof saayir oo kusoo horray baa iska difaacaysa saasuu ku dhintay kaasi waa hadar qisaas kuma jirto haddaba camdiga iyo shibo camdiga iyo khata ayuu mualifka noo kala qaadaya camdigu ku bilaabay camdigu waxa weeyaan bu uhi qasdu اlficli wالshaks bima yqtl aaliba waa wax saddex shay laga helay o ficilki inaad uqasaday shaksigi inaad uqasaday aalada isticmaashan ay tahay aalo wax disha ficilkii aad waa qofka ku dilaysay waad uqasaday oo gacanta kaagama dhicin qofkanna waad uqasaday isla markaana aaladan isticmaalaysa waa aalo wax disha haaliba saddexdaa markii la helo ayuu noqonayaa ficilkii ficli camdi ah oo loo qisaasaya waaya haddii saddexdaas mid ka mida ah la waayo camdi ma noqonaya sida noo imaan doonta marka aalada wax disha haalibanna mualifka wuxuu ku sifaafayey wuxu uhi jaarixin mid jiraaxo geysanaysa aw muaqalin mid la cusleeyey midda la cusleeyey maxaa loga jeedaa waa sida dhagaxii iyo budhkii iyo ushii iyo wixii la halmaada jaarix ma ah wax nabar geysanaya maaha laakiin qofkii waxa weeye colays bay ku dilayaan marka maa u sheegay jaarix aw muaqil ayadoon ognahay inay labadaa isna ku koobnayn labadaa kuma koobno oo waxaa jira sixir in qof lagu dila mar qaarkood ama shahaadatu zuur oo waa bitasabu kuwa laftirkooda qisaas baa ku sugan saa darteed inuu jaarix aw muaqil ah ahayn baa la ma si uuna labada ugu koobin laakiin wuxuu u sheegay jaarixin aw muaqil maxaa yeelay jaarix waa isku waafaqsan yahay jaarix waa waxa qofka nabar ugeysanaya sida safety iyo xabadii iyo wixii la halmaamay qofkii kaga dhiijinaya muaqilla waxa wey waa waxa culays ku dilay sida iyo burhkii iyo la halmaamay wuxuu e, u sheegay sababta muaqilka laisu khilaafsan yahay abu xaniifa wuxuu leeyahy muaqilka qisaaska waajibi mayso laakiin waxaa abu xaniifa loo daliishaday xadiidkii saxiixan ku sugnaa in nabiga calayhi الsalaatu wasalaam loo keenay jaariyad yar gabadh yaroo jaariyad ah oo waxa weeye laba dhagax lagu dilay nin baa intuu madaxa dhagax u saaro dhagax kalena madaxa kaga dhufto kaga bashaaqay saasay ku dhimatay markaasaa jaariyaddii loo yimid ayadoo naf yaroo iriqa ku jirto markaasaa waxaa lihi yaa ku dilay ma hadli karto dabeetana waxa lihi ma hebel baa ku dilay madaxa u ishaaraysaa maya ma hebel baa ku dilay maya madaxa ku ishaaraysaa markii dambe markii la tilmaamay kii dilay ma hebel baa ku dilay ayay madaxa ku ishaartay annacam haa dabeetana ninkii baa lasoo qabtay wuu qiray kadibna sidii baa looga qisaasay asna wadica ra'suhu bayna xajarayn farudda ra'su laba dhagax intii madaxa loogu loo dhexgeliyey baa madaxiisii asna la burburiyo siaa lagu bashaaqay yani nafs siduu u dilay baa loo dilay asna taas ayaa abu xaniifa loo daliishaday raximah اllahu tacaala wuxuu idhi alficlu ficilkii almuzhiqu ee qudha jaraya alaaatun saddex weeye camdun kas weeye wa khaطa'un gaf weeye wa shibu camdin iyo camdiga kii u ekaa weeye walaa qisaasa qisaasi kuma sugna ilaa fi lcamdi kii kaska ahaa mooyaane wa huwa kaa waxa weeye camdiga ah qasdu lficli ficilka in loo qasdo weeye washasi iyo shaksigii bimaa shay in qasdo weeye yaqtulu dila haaliban qofkii dila waaya jaarixun jaarixin waxaad dhihi kartaa jaarixin aw muaqalin waad dhihi karta haddaad aw muaqalin jaarixin haddaad dhahdo waxaad ka bedeshay maadaas majruurka ah marka bima yaqtulu maagaasoo jaarixin ah mid nabar geysanaya ama mase mutanqali mid la cusleeya ama waxaad dhigi kartaa jaarixun wahuwa oo waad qacinaysaa sifa kama dhigaysa wahuwa kaa wax dilaya haaliban waxa wey jaarixun mid nabar geysanaya ama mase mutanqalu mid la cusleeya fain fuqid haddii la waayo qasdu axadihimaa labadaa lasoo tilmaamay mid ahaan qasadkooda oo ficilkii iyo ah wadalika musawirunka waxaa lagu suureeyey bian waqaca wuxuu ku dhacayba calayhi qofkiibu ku duldhacay oo fa maata dabeetna dhintay aw misrama wuxuu tuuray shajaratan geed buu tuuray oo fa asaaba qof ku asiibay fa khaa'un kaasi waa khaa wain qasadahumaa hadduu oola qasdo bimaa laa yaqtul waxaan dilayn haaliban sida badan aan dilayn fashiba camdi shiba camdi weeye wa minhu waxaa ah shiba camdigii addarbu qofka in lagu garaaco bisawdin jeedal awmase casan ul markuu inoo soo tilmaamay camdigii oo yidhi saddex midkii laga helo wey qasd lficli ficilka loo qasto waa ficilkii wa lagu dilay waa shaks shaksigii la dilaya in loo qasto aalad haaliban waxdishtana la isticmaalo ayuu halkan wuxuu nagu tilmaamayaa labadii kale ee ahaa shiba camdigii khaطayn wuxuu yidhi haddii labadii aan soo tilmaanay ee ahaa qasdu lficli washaks ficilkiiyo shaksigii in loo qasto midkood qasadkiisii la waayo wuxuu noqonayaa buui aa buu noqonaya haddii midkood la waayo mid kale la helo labadaa mid baa la waayey mid kale waa la helay kaa wuxuu noqonaya aa haddii labada la waayana waxa weeye khaa buu noqonaya haddaba khaai saddex suulu leh in qasdu lficli wa shaksi la waayo in qasdu lficli la waayo laakiin qasdu shaksi la helo iyo in qasdu shaksi la waayo qasdu lficli la helo saddexdaasuu qaybsamaya mualifka dabcan muu noo sheegi inta hore ah in qasdu lficli wa shaksi la waayo taa muuna sheegin waaya tusaalaha kaas haddaba qasdulficli washasi in la waayo tusaalihiis wuxuu noqonayaa miaalku mualifka inoo sheegay waqaca calayhi famaat qof baa meel sare ka soo dhacay dabeetna qof xagga hoose fadhiya muu ku dullaacay qofkan muuna u qastin inuu soo dhaco ficilka muuna u qastin shaksiga u ku dhacaya ee uu dilayana muuna u qastin meel sare muu ka soo dhacay soo uusoo qastin inuu soo dhaco dabeetana qof agga hoose fadhiya unbuu ku duldhacay qofkiina uu dhintay marka qasdulficli washasi labadii waa la waayay waa khaakaas waa o qasdulficli duuna shaks ficilka uu qastay oo tuuridii uu qastay laakiin muuna u qastin maxay shaksigii geed buu tuuray qof baa meesha soo maray uu ku dhacay marka wuxuu noqonaya kaana khaa qasdu ashasi duuna ficlina ficilki markuuna u qastin lakin shaksiga u qastay wuxuu noqonayaa tusaale ahaan qof baa qof kale seef buu doonaya inuu si ballaana ugu dhufto dabeetna seeftii baa dhuub ugu dhacday saasuu doonaya seeftii in ugu dhufto ille saa qof ku dili maysa seeftii dabeetna ballac mayna udhicina gudub ba ugu dhacday qofkii marka seeftii way kala goysay way ku dhintay marka muuna u qastin ficilka laakiin shaksigu u qastay saasaa lagu tusaalayaa mualifku uu inoo sheegay marka kaasi waa khaay waaya haddii labadoodaba u qasto qasd الficli والshaks laakiin aaladu isticmaale maha aalo waxdisha haaliba taasina wuxuu noqonaya shibha camd haddaba shibha camdigu waxa weeye qasd الficli والshasi waa la helay laakiin aalada uu isticmaalay baa ah aalad he haaliban aan wax dilin tusaale ahaan sawt iyo casa oo kale ul buu qofkii ku dhuftay ama xawdyar buu ku dhuftay ama jeedal buu ku garaacay laakiin meel aan khatar ahayn buu kaga dhuftay qofka uu ku dhuftay qof daciifa ama ilmo yar ma aha ilmaha yarka usha ma xamilayn waaya ama xilli kulul ama xilli qabobo daran adu xaalaad qofkii dekeynaysa inuu usha u dhinto ma aha taasna waxaa weeye shibhu camdi baa lahaa taas shibhu camdi ficilki inuu qastay shaksi inuu qastay lakin aalad inuu isticmaal aalad haalib wax disha maaha taana waa shibhu camdi haddaba shibhu camdiga iyo khata labadaba mag baa ka waajibaysa lakin qisaas kama waajibayso laakiin waxay kula duwan yihiin shibcamdigana diya muqallada ka waajibaysa diya la adkeeyey khaana diya mukafaf oo la khafifiyey baa ka waajibi doontaa dib bay nooga imaan doontaa insha allah kitaab diyaad ayaa noo faahfaahin doona wuxuu ku yidhi walaa qisaasa qisaasi ka waajibi mayso ilaa fi lcamdi camdigii mooyaane wa huwa camdiga haddaan kuu tilmaamo qasdu lficli ficilkii loo qasto weya aw shaksi ama shaksiga bimaa aale loola qasto yaqtulu disha haaliban inta badan jaarixin aaladaasoo ah aalo waxa wey nabar geysanaysa aw muaqalin mid la cusleeyey sida burkii oo kale fain fuqid haddii la waayo qasdu axadihimaa ficilkii iyo shaksigii midkood qasadkiisa haddii la waayo wadalika kaasina waxa wey bian waqaca calayhi uu ku dhacay qofkii ku duldhacay oo famaata dabeetna qofkii baa dhintay aw wuxuu tuuray shajaratan geed buu tuuray faasaabahu qofkii baa asiibay fakhaطahu kaasi waa khaa wain qasadahumaa hadduu labadooda u qasdo bimaa laa yaqtulu qasadahumaa ficilkiiyo shaksigiiba wuu qasday bimaa aalan uula qastay laa yaqtulu aan wax dilaynin haaliban sida badan fa shibhu camdinkaasina waa shibhu camdi wa minhu waxaa ka mid a shibhu camdigii addarbu inuu ku garaaco bisawdin jeedal aw amase casan ul falow harasa hadduu ku mudo ibratan irbad bimaqtalin meel waxa weye loo dhinto ayuu kaga muday facamdun kas weeye wakada waxaa la mid ah biayrihi meel aan maqtal ahayn waase goorma intawarama hadduu bararo oo wata'allama uu xanuunsado xataa maata ilaa uu ka dhinto fain lam yadhar hadduusan soo bixin aharu raad oo wamaata u dhinto fi lxaali isla kolkiiba fa shiba camdin shiba camdi weeye waqiila waxaa la yidhi camdun kas weeye waqiila waxaa la yidhi laa shaya waxba ma aha mualifku wuxuu noosii tilmaamayaa tusaalayaal waxa weeye uu ku faahfaahinaya anwaacdii qatliga yani tusaalayaashaas midkiisa oo iskelaya isagoo kolba xaaladda la eegayo wuxuu ku yidhi haddii qof uu ku duro irbad waan eegaynaa meeshuu kaga muday irbaddaas haddii meel maqtal kaga mudo meel maqtal maxaa loo jeeda meel loo dhimanayo qofka haddii lagaga mudo uu u dhimanayo ayuu kaga muday tusaale ahaan ishuu kaga muday ama wuxuu kaga muday irbaddii maskaxda ama dhegta salkeeda ama dhuunta keliduu kaga muday waxa weeye wuxuu kaga muday kaadihaysta wuxuu kaga muday dakarka afkiisa ama ibtiisa xiniyuhu kaga muday meelahaas o dhan waa waa maqtal qofka haddii lagaga mudo qofka uu dhimanaya saa darteed waa camdi waxaa kaloo la mid ah haddii uu kaga mudo meel aan maqtal ahayn sida buudyada iyo baryaha baaridu kaga muday weliba taas waxay aad u dhacdaa dhakhtarka markuu qof daweynaya o kale haddii qofkii markii uu kaga muday meeshii ay bararto isla markaana qofkii uu xanuunsado ilaa uu dhinto markii dambe kaasi waa camdi lakiin dhakhtarka camdi maha la soco dhakhtarka inta badan wixii de uu u badheeday inuu qofka ku dila mooyaane wixii uu dawo uga jeeday haddii qofkii ku dhinto khadaa buu noqonaya waaya marka haddii qofkii irbad uu ku mudo dabeetna meeshuu kaga mudayna meel maqtala ma sida boodidii baridoo kale kaga muday qofkiina wuu xanuunsaday meeshiina barar bay samaysay ilaa qofkii ka dhinto xanuunka iyo bararka wuu socday kaasina waa camdi kaasina waa camdi maxaa yeele waxaa cad inuu halaagii ku xasilay irbaddaa lagu muday haddii laakiin irbadda uu ku muday wax raada uusa ka muuqan xanuunna ma jirin bararna ma imaanin isla markaana qofkii uu dhintay kaasi waa shiba camd isla kolka hadduu dhinto waa shiba camd iil ba wuuu leya maya e waa amdi maaa badanka maqaatil qarsoon ba ku jirta oon la arkayni isla markaa u dhintan waay tusinaysaa inuu qofkan qaatishii bar kamid asiibay ah iil uu wax waajibaya ma jirto waxaan ku wareejinaynaa geeridaas sabab kale ayaan ku wareejinayna muwaafaqatu qadar baan leenahay falow garas hadduu kaga mudo ibratan irbad bimaqtalin meel loo dhimanayo facamdun kas weeye wakada waxaa laga wadaa bihayri meel aan maqtal ahayn in tawarama hadduu bararo wata'allama xanuunsado xataa maata ilaa uu ka dhinto fain lam yadhar hadduusan soo muuqeen atharu raad oo wamaata uu dhinto fi lxaal isla kolkiiba fashibu camdin shiba camdi weeye waqiila waxaa camdun weeye waqiila waxaa laa shay waxba ma aha yani camdi iyo shiba camdi iyo khada toona ma aha wax ka waajibaya qisaas iyo mag toona ma jirtuu leeyahay qolka dambe walow arasa hadduu kaga mudo irbadii fii maa meel hadduu kaga mudo laa yulimu qofkii aan xanuujinaynin wadalika miaalka jildati caqibin sida cidhibta maqaarkeeda wey falaa shaya waxba ma waajibaya bixaalin bixaalin sinaba wuxuu ku yidhi hadday kaga mudo meel jir ka oo xanuun aan keenayn sida yani waxa weeye haragga cidhibta waaa laga hadlaya hadduusan ku xildheeran hoos usa ugelin la hadduu hoos ugeliyo qofkii de xanuun bay keeni hadduu in yar ku muda laga hadlaya in yar uu ku mudo ah, shaka xanuun ma keenaysa dee cidhibta de haraggeeda weyn marka hadduu halkaa kaga mudo dabeetna qofkii uu dhinto falaa shaya bixaal yani sinaba waxba ka waajibi mahayaan yani qisaas iyo magtoona ka waajibi maysa sababta waa maxay waxaan iska cad bu ihi inuu qofkan muwaafaqatu qadarun ku dhintay waxay la mid tahay bu ihi sida asagoo qofkii inta maro lagu tuuray iska dhintay amaba qof baa qalin ku tuuray dabeetna qalinkii baa ku dhaco u dhintay de qalin iyo maro lama dhinto tanna waa saasoo kale irbad yaroo cidhibta in yar lagaaga muday oon lagu sii fogeynin dee lama dhiban maayo sida caadiga marka qofkan tii alla umbaa u timide irbadda uma dhibanin baan leenahay walow aras hadduu kaga muday irbadii fii ma laa yuliu meel aan xanuujinayn ka jildati caaqimin sida ciribta harageeda falaa shaya waxba mawaajibay bixaalin sinaba walow xabaso hadduu xidho oo qofkii xabaaso oo meel ku xidho oo wamanaca u jiida aطacaama cuntadii washaraaba iyo cabitaankii waalaba iyo inuu raadsado labadaas xataa maata ilaa uu ka dhinto qofkii fandur eeg in madad hadday tagto muddatun muddo yamuutu uu dhimanayo miluhu qofkaasoo kale fiiha muddada dhexdeeda haaliban sida badan juucan gaajo u dhimanayo amase caashan haraad u dhimanayo facamdunkaasi waa kas ilaa haddii kale ay muddadaa lasoo tilmaamay aysan tegin qofkiina u dhinto fandur eeg in yakun hadduusan ku sugnayn bihi qofkii juucun gaajo wacadashun iyo oon saabiqun oo fashiba camdin waa shiba camdi wain kaan hadduu jiray bacdu juucin gaajo wax ka ah, aw cadashin iyo oon oo calima ogaa alxaabisu kii xidhay alxaala xaalka ogaa inuu qofkan u gaajaysan yahay ama ooman yahay marka uu xidhay facamdun kas weeye wailaa haddii kale qofkan xaalkiisuusan la soconin alaa eh, amdi ma ahay waajib amdi i muctamad haddaan qabano wuxuu ku yidhi haddii qof uu xidho xabaas meel buu ku xidhay cuntadii iyo cabitaankiina wuu u diiday iyo inuu cuntadii iyo cabitaankii raadsado cuntana ma ma siinin cabitaanna ma siinin eh, si uu raadsado labadaasna muuna fasixin meel buu muddada uu qofkaa meesha ku jiray ilaa intuu dhimanayey markii la xidhay ilaa intuu dhimanayey ayaan eegayna ma muddo uu qofkanoo kale ya nagu eegayna qofka da'diisa caafimaadkiisa xaalkiisa nagu eegayna iyo zamanku joogo ma zaman kululba ama zaman qabowba ma muddo uu qofkani gaajo u dhiman karu meesha ku jiray mise muddo yaroo de gaajo iyo haraad aan loo dhimanin ayuu ku jiray haddii ay tahay muddadaasi muddo gaajiya haraad loo dhimanayo maalan shan cishuu ku jira meesha qof kasta shan cisho noolaan mahayn afar cishuu ku jiray saddex cishuu ku jiray qofka caadiga de saddex cisho ma dhaafay haaliba eh, bilaa cunto bilaa cabitaan marka waa camdi intaa hadduu meesha ku xabaasnaa haddii muddo qofku uu gaajo iyo haraad u dhimanayo usan ku jirinna maalan maalin buu afar labaatan sac buu afar labaatan sac dee gaajiya looma dhinto on waa loo silca waa loo rafaadaa lakin looma dhinto markaa waxaan eegaynaa waxaa jirtay gaajo hore ama haraad hore oo qofkan uu qabay marka la xidhayy mise mayna jiro hadday jireen gaajo iyo haraad hore oo markaa uu qabay qofkan oo marka la xidhayaba uu gaajaysnaaba wuuna oomana dabeetna qofkanaa xidhay qofkan haddii gaajo iyo oon hore uusan qabin oo iska dhintana waa shiba camd yani muddo loo dhintana muna ku jirin waxa weeye afarlaatan sac ba ku jira tusaale ahaan wuuna dhintay gaaji iyo oon horena muuna qabin qofkan asagoo dharagsan oo cokan ayaa la xaheeyo o la xidhay taasina waxaa weeye waa shiba camdi ma noqonaysa camdi haddii gaajiyo oon hore ay jireenna qofkan xidhayna uu ogaa xaalka kaasi waa camdi marka asagaaba dilil qofka uu qastay inuu dilo qof marka hore gaajaysnaa oo oomana ayuu xidhay markaa dee muddana wuu yar xidhnaa muddada haba yaraatee laakiin oonkii hore gaajida hore ayuu dhintay iyo tan dambe taasina waa camdi haddii uu ogaa way xaalkuu la socday hadduusan ogeynna camdi ma aha camdi ma ahee waa shiba camdi markaa qisaas ma jirto marka markaan leena camdi qisaas baa jirta markaan leena shiba camdi qisaas ma jirto eh, laakiin mag baa jirta magta mar walba imaanaysa lakin waxaan ka hadlaynaa qisaasti wuxuu yihi walxabasi hadduu xidho wamanaca wuu diidaa acaam cuntadii washaraaba cabitaankii waalaba inuu raadsado labadaas xataa maata ilaa uu ka dhinto fandur eeg fainmadat hadday tagto muddatun muddo yamuutu wuu dhimanay milu asagoo kale fiiha muddadaa dhexdeeda sida badan juucan gaajo u dhimanay oo cadashan ama haraad facamdun wa ilaa haddii kale oo muddadaas muddo gaajo iyo haraad loo dhintay aysan ahayn yakun haddaysan ku sugnay bihii qofkaa la xidhay juucun gaajo wa cadashun oon saabiqan oo sii horreeyey fa shibu camdin waa shibu camd wain kaana hadduu wa cadashin oon iyo gaajo wax ka mid ah macnaha oon iyo gaajo barhkood hadday jireen oo calima ogaal xaabisu ku xidhaa alxaal xaalku ogaa facamdun kas weeye wa ilaa haddii kale xaalkuusa uun la soconin markuu xidhayay inuu qofkani oomayo gaajaysan muusan ogeyn falaa markaa kas ma noqonaya waa shibu camdi fi ladhari muctamad haddaan qabano wayajibu wuxuu ku waajibaya alqisaasu qisaasti bisababi sabab bay ku waajibayaa waaya qisaasta sabab buu ku waajibayaa buui waxyaabaha horta eh, qofka lagu dilo saddex midun wey saan horey soo tilmaanay mubaasharo iyo sabab iyo shard mubaasharo wuxuu noqonayaa haddii waxaanay uu raadaynaya halaagi maa yuahiru fi lhalaag waxaan qof ku dilay ayaa raadaynaya sida maalan tooridii iyo burhkii iyo wixii lami lamid ah wey waaya taas qisaas baa ku sugan waaya sababkana waxaa weeye waa wax raadeynaya halaagii macnaha wuxuu sababaya halaag buu sababayaa laakiin halaag buu sababaya laakin biwaasita waa siduu qofka ku dilaya waa siduu ku dilaya yani maalan of qofki inuu sun ugu daro kale cuntadii ama inuu ka markhaati kaco inuu qof dilay oo sidaa lagu dilo iyo wii la halmaado way noo imaan doonta shardi oo wax halaaga aan saameynaynin xasilinayninna laakiin talafka ayaa agtiisa ku xasilaya tusaale ahaan talafkii baa ku taagan qof baa ceel meel ka qoday dabeetana qof kalaa ceelkii soo maray oo ku dhacay qofkan ee ceelka qoday ee shaarica ka qoday maalan waxa weeye qofka muuna u qastay inuu dilo qofka inuu dilo muuna u qastay laakiin shardi buu ahaa ceelka qoditaankiisa shardi unoqda dilkiisa maxaa yele haduusan ceelkan jiri lahayn qofkan meesha muuna ku dhinteen waa fahamti soo marka shardi buu noqday kaas kaas haddaba qisaasi ka waajibi mayso laa qisaasa fiih kaasi qisaas ma leh waay waxaaso dhan mualifka inoo tilmaami doona haddaba sababkii iyo iyo mubaasharadii sababkaa saddex qeyb usii qaybsamaya ka koobaad waa sabab sharci ah ka waa sabab curfi ah ka saddexaadna waa sabab xisi ah sababka sharciga waxaa weeye inuu qof ka markhaati kaco inuu qofkani qaatil yahay oo qofkii qofka dilay u yahay isla markaa shahaadatu zuur ahayd been buu kaga markhaati kacay wuuna qiray inuu beenta u qastay markhaatigiisa inuu ka laabtay markii qofkii la dilay kadib noo imaan doonaa inuu qofkaasi yahay qaatil oo loo dilay sabab buu ku dilay waaya ka labaadna waxa wey curfi curfi waa maxay sida maalan oo kale sun ayuu cunto ugu daray markaas cuntadii u keenay dacaam masmuum u keenay qofkii baa cunay uu dhintay kaasina waa sabab waynoo imaan doonaan kaasna waa qisaas baa ku sugan xisigana waa maxay qofbu ku khasbay inuu qofka la dilo sidii ku dilay kaana waa laga qisaasaya marka sababka ama sharci ha noqdo ama curfi ha noqdo ama xisi ha noqdee qisaas baa ka waajibaysa wuxuu ihi wayajib اlqisaasu qisaas baa ka waajibaysa bisababi sababkii kalmubaasharati sida mubaasharada ugu waajibayso un bay waajibaysaa waaya falow shahidaa hadday laba qof ka markhaati kacaan biqisaasin qisaas oo fa qutila qofkii laga markhaati kacay la dilo uma dabeetana rajacaa labadii markhaati ay ka noqdaan shahaadadii oo waqaalaa ay dhahaan tacamadna waan u badheernay inaan been sheegno lazimahumaa labadooda waxaa ku waajibaya alqisaasu qisaas baa ku waajibaysa ilaa an yactarifa alweliyu weligii maqtuulka kii la dilay weligiisa inuu ictiraafo mooyaane bicilmihi inuu ogaa bikadiibihima beentooda waxaan idhi sababku waa saddex qaybood sharci iyo curfi iyo xisi sharciga waa ka sabab sharciga waa ka kaas ku bilaabay wuxuu idhi laba nin ayaa waxay ka markhaati kaceen nin la dilay ayay waxay oga markhaati kaceen nin kale inuu qaatilkiisii ah kii dilay ah ninkana ninkan dilay bay dheheen qaadiga hortiisay ka markhaati kaceen waana shahaadatu zuur dabeetana ninkii baa la soo qabtay waa la dilay rasaasta waa lagu fuliyey markii la dilay kadib ayaa waxay dhaheen waan ka laabanay markhaatigii been baan sheegaynay waxa wey waana u qasadnay inaan beenta sheego markaa waa lasoo qaban ayagana waa la qisaasaya maxaa yaele sabab sharci ah ayay noqdeenoo waxa wey ninka waxa lagu dilay waa markhaatigooda sababtiisa hadaysan ka markhaati ka celahayn lama dilay ninka wayna u qasdeen ayagaaba sheegay u qasdeen waxay dhaheen tacamadnaa alkadib beenta waan u qasadnay wayna ka laabteen marka waxaasuna baa is urursaday waxaasuna waa shuruud la soco haddii ayagu aysan qarin inay been sheegeen isla markaan ayna ka laabanin oo ayna dhihin beentii waan u qasadnay ninkaa inaan kas oga markhaati kacno waan u qasadnay haddayna dhihin waxa wey markaa qisaas ma waajibayso hadday dhahaan waan ku khaldannay oo waan ismoodsiinay markaa laga qisaasi mahayo ee mag uma waajibaysa lakin hadday dhahaan waan u qasadnay ninkan inaan sidaa ku dillo markaasaa laga qisaasaya shardi kalea jira inuusan weligu ictiraafin usan qirin inuu ogaa labadooda inay been sheegayaan shahaadazuurka inay been sheegayaan weliga haduusan inuun ogeyn baa shardi hadduu weligu og yahay inay labadooda beenaale yihiin labadan markhaati markaa ayaga lagama qisaasaya asagaa laga qisaasaya maxaa yele asaga waxan soo maleegay oo ka dambeeyey marka asagaa laga qisaasaya waaya wuxuu falow shahidaa laba qof hadday ka markhaati kacaan biqisaasin qisaas faqawtila qofkii la dilo uma dabeeta rajacada ka noqdaan waqaalaa tacamadna waan u qasaday lazimahmaa labadooda waxaa ku waajibaya labadii mushaahideyn alqisaasu qisaas baa kuwaajibaysa ilaa an yactarifa alweli weligu inu ictiraafo mooyaane bicilmi in oga bikadibimaa beentooba walow dayafa haddii uu ku casuumo qof kale ama ku martiqaado bimasmuumin biacaamin cunto masmuumin la sumeeyey walow dayafa haddii uu ku sooryeeyo bimasmuumin cunto la sumeeyey sabiyan ilmo aw mase majnuunan mid waalan oo famaata u dhinto ama kii waala wajaba alqisaasu qisaas baa waajibaysa aw mase baaliqan mid qaangaad ah caaqilan oo caqli leh oo walam yaclam uusan ogeyn kaa baaliqa ee caaqilka cuntadan xaalkeeda inay samaysan tahay fadiyatun mag baa waajibaysa wafii qowlin qowlba maye qisaasun qisaas baa waajibaysa wafii qowlin qowlba wuxuu leeyahay maye laa shay-an waxbaba ma waajibayaan qisaas iyo waa sababkii labaad waa sabab curfi ah miaalkiisii weeye qof baa qof kale wuxuu ku soo reeyey ilma ama majnuun ayaa wuxuu ku soo reeyey dacaam sumaysan dabeetna ilmihii yaraabaa cunay cunto wuxuu udhigay sumaysa ilmo yar ilmihii baa cuntadii sumaysan cunay ugu dhintay mid waalan buu sumaysan siiyey wuu cunay wuu dhintay qisaas baa waajibaysa khilaaf kama taagno maxaa yidhi ilmaha yarka ah caqli ma leh khiyaar ikhtiyaarna ma leh kan waalana saas oo kale markaa isagaa dilay bisabab buu ku dilay bitasabub ku dilay bitasabub ayuu ku dilay ka waran yahay mid baaliqa ah, qofkan uu eh, cuntada samaysan uu siiyey qof qaangaada ah oo caaqil ah oo aan waalayn weeyaan waan eegeynaa hadii qofkan dayfka ah ee eh, baaliqa ah uusan ogeyn cuntada inay samaysanta markaa mag baa waajibaysa mag ayaa hee waajibaysa qisaas ma waajibayso waayo maxaa yeelay ikhtiyaarkiisa qofkan baaliqa caaqilka asagoo ikhtiyaar buu marka meesha waxaa kulmay sabab iyo heer mubaasharo waxaan horreysiinay mubaasharadii qaacidadu waxay leedahay ida ijtamacat ida ijtamacat ilmubaasharatu wasabab qudimat ilmubaashara mubaashara iyo sabab hadday kulmaan mubaasharada la horreysiinaya saasaana asala ah. mar mar sababka la horreysiinay way jirtaa see noo imaan doonta marka mubaasharadii qofkan maadaama asaga uu la baasharay yuusan ogaanin ba cuntadii inay sumaysan tahay markaa dee mubaasharadii baan ka hormarino waxaan idhi qisaas ma waajibayso laakiin mag baa waajibaysa magta way waajibaysa waay qowlna wuxuu leeyahay maya qisaas baa waajibaysa qisaas baa waajibaysa qowlka dambe waxaa rajaxay imaam albagawi iyo keyrkii waxaan usoo deliishaday mutawalli qisadii gabadhii yahuudiyadda ahayd ee nabig alayh salaam ku marti neef ari ah oy waxa weeye sun ku dartay dabeetana nabiga alayh sla afkasta u geliyey saxaabi kaloo leha albara bishr bn bara ibn macruur saxaabigaana uu laqay cantuugadii u horreysay ayaa nabig ala sl way kusoo degay cuntada inay sumaysan tahay dabeetana uu iska tufay nabigu saxaabigiina wuu u dhintay dabeetana marka hore intuu nabigu ala slam iska cafiyey haweeneyda ayuu markuu saxaabigii suntii u dhintay ayuu ka qisaasay kaasuu qowlkan dambe daliishaday qisaas baa ka waajibaysa waa qowl qawi ah waaya laakiin waxbaa lagaga jawaabayba haweeneydan nabiga calayhi salaatu wasalaam maysan ayadu u keenin cuntadii eh nabigay u keentay dabeetna nabiga ayaa axaabtiisa ku sooriyey oo u keenay taasaan lagaga jawaabay laakiin dee meesha waxaa weyaan weli ishkaal ku jira runtii qowlba wuxuu leeya maye wax waajibaya ma jiro qisaas iyo magtoona maxaa yele mubaasharadii iyo sababtaa kulantay mubaasharadii baan ka horreysiinay saas wax waajibaya mama jiraba walow dusa haddii walow dasa haddii uu u walowdas hadduu uqariyo suman sun hadduu u qariyo fii acaamin cunto fii acaami shaksin qof cuntadii acaamkaasoo alhaalib ay badan tahay akluhu qofkii inuu ka cunay minhu acaamkii faaklu dabeetana qofkii uu cunay jaahilna asagoon ogeyn facala aqwaali aqwaashina soo dhaaftay maa ku sugan taniyo tii hore way kala duwan tahay tii hore waxay ahayd qof buu yaad u keentay cunto sun ay ku jirto tanna waxa weeye cunto qofka loo dhigay oo u taalay ayaad sun ugu dartay way badan tahay weliba haalib tahay in qofkan cuntadan cunayo marka tii horena wuu u keenay u ku marti qaaday tan dambana cuntadiisii haalibka ahayd inuu cuni doono qadadiisi m meel u taalay ayuu sun ugu daray marka hadduu cuntadii ugu qariyo sun ayna haalib tahay inuu cuntadaa cuno isla markaana qofkii uu cuno asagoo jaahila mar kasta waa leeyahy jaahila oon ogeyn maaa haduu qofkii u qasdo isagoo og inay samaysanta markaa isagaa isdilay markaa wax waajibay ma jiro qisaasi magtoona khilaafna kuma jira taas waxa laga hadlaya haduusan ogeyn qofka marka aqwaashii baa ku sugan buu le waa saddexdii qowl ee qowlna uu lahaa waa shibu camd oo waxa weeye mag baa waajibaysa qowlna uu leeyahay qisaas ayaa waajibaysa qowlna uu leeyahay waxba ma waajibaya saddexdii qowl ma halkan ku sugan walow dus walow dasa hadduu u qariyo ma dusi idin qariyo mise dasa walow das hadduu u qariyo fii acaami shaksin qof walow das hadduu u qariyo de sumansu fii acaami shaksin qof cuntadii alghaalib ay badan tahay akluhu inuu ka cunay minhu cuntadaas oo faakalahu cuna jahilan isagoon ogeyn facala aqwaali aqwaashi baa ku sugan walow tarak haddii uu ka tago almajruuxu kii la dhaawacay cilaaja jurxin dhaawac daweyntii dhaawacaasoo muhlikin wa halaagaya oo fa maata dabeetana u dhinto wajaba qisaasu qisaas baa waajibaysa qof baa la dhaawacay dhaawacanna waa dhaawac khatar ah oo qofku u dhimanayo muuna isdaweynin eh, si qofkaa looga qisaas wuxuu hi isdaweynba mahay si qofkaa loo dila asna dhaawacyo geysta waan u dhimanaya sidii baa u dhintay qofkii dabeetana qofkii eh, qaatilka ahaa qofkii dhaawacan qofka u geystay ma qisaas baa kawa ku waajibaysa mise kuma waajibayso ma ku waajibaysa bilaa khilaaf khilaaf kuma jiro sababtu waa maxay maxaa yeelay dilki waxaa wey waa dil bisiraaya ah waa kaan soo tilmaanay camdiga waxaa ka waajibaysa qisaas ama qofkii markiiba hau dhinto ama bisraaya hau dhinto intii qofku dhaawacmo dabeetna dhaawaci muddo kadib walow maalin kadib walow bil kadib hau dhintee hadduu dhaawaci u dhinto waxa wey qisaas baa ka waajibaysa tanna waa sidoo kale dawadan soo maaha dawadu aslan waajiba maaha qofku inuu isdaweeyo waajib maaha waa fahamti soo ma e midda kale lama hubo inuu e, ku bogsan lahaa hadduu isdaweyn lahaa lama hubo wax madmuuna maaha imise qof baa inta la daweeyey dawadi wax u tarin oo waxa weye nabarkii ama dhaawacii soo gaadhay ama shilkii soo gaadhay u dhimatay walow taraka hadduu ka tago almajruuxu midda kale ficilkan uu qof ku dilay waa ficil mushiqa oo yani qofku u dhimanaya wayaan marka shuruuddii camdi oo dhan baa dhamaystira dawadan way ka baxsantahay inuu ka tegey qofkii way ka baxsantahay walow taraka haddii uu ka tago almajruuxu kii la dhaawacay cilaaja jurxin dhaawac dawayntii dhaawacaasoo muulikin uu halaagay famaat dabeetana uu dhinto wajib alqisaas qisaas baa waajibaysa walow alqaahu hadduu ku tuuro fii maain biyo biyahaasoo laa yucaddu aan lagu tirinayn muqriqan kuwa wax maansheeya wadalika miaal ka munbasitin sida biyo fidsan oo kale oo famakata uu ku nagaado fiihi biyihii dhexdoodii mutajacan xaaliya mid jiifa xataa halaka illah u ka halaagsamo fahadaa run hadur weeye mase muqriqin fii maain muqriqin alqa wuxuu ku turay fii muqriqin biyo maansheeya biyahaasoo laa yakhlusu minuusan kaga badbaadi karin ilaa bisibaaxatin dabaal mooyaane fandur eeg in lam waay aan kala qaadqaadno sidayna ugu adkaan waxa weeyaan qof baa qof kale wuxuu ku tuuray biyo biyahaasaan eegayna ma biyo wax maansheeya mise biyo maansheeya maaha haddaysan ahayn biyahaasi biyo wax maansheeya sida maalan waa biyo yar oo dee qofkii aan la qaynin waa fahamta soo ma ah sida maalan balli yarba ku rido dee biyihiisu ayna badnayn dabeetana qofkiibaa iskaga nagaaday biyihii dhexdooda iska seexdayba famakata fiih mutajaca uu saxday biyihii buu dhex galay ilaa uu ku dhinta biyihii kaasi waa hadal isagaa istilay saas iyo magtoona ka waajibi maysa maxaa isagaa naftiisa halaagay biyaha muu ka soo dhex baxo muxuu u dhex seexanayaa biyaha waay kaasi waa kaas horta isaga khilaaf ma jiro aw mase alqaw wuxuu ku tuuray fii muqriqin biyo wax maansheeya laa yakhlusu uusan kaga badbaadayn minhu biyaha wax maansheeya ilaa bisibaaxatin dabaal mooyaane fandur eeg haddaba in lam yuxsinha hadduusan dambaashi garanayn ama mise kaanuu yahay mid garbaduub u xidhan ama mise zamina mid naafa ah fa camdun kas weeye wain manaca hadduu diido minha dabaashi wax soo dariyey wadalika miaal ka riixin sida dabayl wa mawjin iyo hir fa shibhu camdin shibhu camdi weeye wain amkanatu hadday u suuroodo dabaashi oo fataraka uu tago falaa magma waajibayso fi labhari muctamad haddaan qabanno wuxuu ku biyahani waxa wey waa biyo muqriq ah oo qofkii maansheynaya uusan kaga badbaadin dabaal mooyaane wax kale uusan kaga badbaadayn waan eegeynaa qofkan lagu tuuriya biyaha ma qof dabaal yaqaanaa mise ma ah haddiiusan dabaashi aqoonin ama dabaashi wuu yaqaanaa ee laakiin qofkan garbaduub buu xidhan yahay oo gacmihii buu ka xidhanya ku dabaalan lahaa iyo adimihii ku dabaalan lahaa ayaa laga xidhay dabeetna biyihii baa lagu tuuray isagoo sidaa ah ama waa qof ah oo aan dabaalan karin dabaasha u yaqaana lakin ma dabaalan karo waa naafa ama waa qof u tabar daran oo aan dabaalan karinba xaaladaas ama xaaladahaas oo dhan waa camdi fii jamiici hadi suwar waa camdi haddii qofkii uu dabaalan karo dabaashira wuu yaqaana wuuna dabaalan karaa wax u diida dabaashir ma jiro laakiin maanic baa yimid dabaashir wuu yaqaana wuuna dabaalan karaa laakiin maanic baa ku yimid maanicaas wuxuu noqon karaa maalan dabayl baa ku timid dabayshaasa u diiday marka inuu dabaasho sidiiba ugu dhintay biyihii ama mawjad baa ku timid weyn bad baa lagu turay dabeetna mawjad baa ku timid mawjadii baa qarqisay kaasi waa shib camdi waa shibhe camdi weeyaan marka waa kaa nidhi bima laa yaqtulu haaliba ilan qofkan biyahan qofka dabaasha yaqaana caadatan haddii bad lagu tuuro ama webi lagu tuuro haddiise wax maanica ku imaanin sida caadiga u ka badbaadi karaa oo si fudud booga badbaadi karaa marka wax inta badan dila maaha biyaha qofka dabaasha yaqaana hadii lagu tuuro haaliban wax dila maaha laakiin maadaama maanic u meeshu yimid oo dabayshaas ama mawjadaas ay timid waxaan leenahay waa shibhu camd shibhu camd haddii qofkii ka waran wax maanic uusan u diidin asagoo dabaash yaqaana oo awoodi kara inuu dabaasho ayuu dabaash iska daayey biyihii ayuu ku dhintay muqriqa ahaa markaas wax mag oo waajibaysa ma jirto qisaas iyo mag toona ma yeelanayo maxaa yaele qofka asagaa isdilay kii hore ee biyaha munbasidka lagu tuuray ee waxba iska dhex seexday ayuu la mid yahay wuxuu ihi walow alqaad hadduu ku tuura fii maayin biyo laa yucaddu aan lagu tirayn muqriqan kuwa wax maansheeya ka munbasid sida biyo fidsan oo kale fama kata fiihim ku nagaada biyihi dhexdooda muntajacan xaalu yahay mid jiifa xataa halaka ilaa u ka dhinta fa hadarun hadar weeye hadarun marka lu leeyahy wax ka soo qaad male wey yacni qisaas iyo mag toona male aw mase muqriqin alqaah wuxuu ku turay fii maayin biyo muqriqina wax maansheeya laa ykls uusan kaga badbaadi karin minhu biyahaas ilaa bisibaxati dabaal mooyaane fain lam yuxsinha dabaasha hadduusan garanaynin aw mase kaana uu yahay maktuufa mid garbaduubu xidhan aw mase zaminan mid curyaan ah ama naafo ah facamdun waa kas wey waa loo qisaasaya wain manaca hadduu jiido minhaa dabaashii caaridun shay soo darriyo dib ka yimid ka riixi sida dabayshii wa mawjin iyo mawjadii fashibu camdin waa shibu camd wain amkanatu hadday dabaashi u suurowdo oo fataraka u iska daayo falaa diyata magma waajibaysa fi adhari muctaba haddaan qaban aw mase alqaa wuxuu ku tuuray fii naarin dab yumkin ay suuroobayso alkhalaasu inuu ka badbaado minhaa waxaa weeye dabkii famakauu iskaga nagaade fiiha dabkii dhediisii fidiyati jiyadii waxaa ku sugan alqowlaan labadii qowle lasoo dhaafay walaa qisaasa qisaasi kuma sugno fi suuratayn labada suuro wa fi naari naartii waxaa kusugan dabkii weji wej baa ku sugan haddii uu dab ku tuuro isla markaa uu yahay dabkani dab yar oo ka badbaadi karo qofki u ka dhex boodi karo god yar oo dab ku jiro ayuu ku tuuray qofkii godkii uu kasoo bixi karaa uu kasoo boodi karaa markiiba diyada waxaa ku sugan labadii qowleyna soo dhaafay adhar iyo khilaaf adhar adharkuna waxaa wey inuusan waajibaynin mag aysan waajibaynin maxa qofka iska isdilay dabka muu ka soo dhexbaxo maadaama dab yari uu yahay muu soo boodo qisaas labada suura wax qisaaso waajibaysa ma jirto labada suuraba wax qisaaso waajibaysa ma jiro labada suura lagu sheegay waa suuradii biyaha lagu tuuray suurada labaadna waa suuradii dabka lagu tuuray maxaa yeele qofka iska dilay laakiin naarta dabka marka lagu tuurayo wej ku sugan dhahaya qisaas baa waajibaysa maxaa yeele way ka duwan tahay dabka biyaha way ka duwan yihiino dabka biyaha ka duwan yahay sababtoo ah marka u horreysa qofka dabka lagu tuuraba jirkiisii ayaa gubanaya waxaaba dhici karta meel maqtala inuu qofkii uu dabkii ka taabto oo nabar u geysto oo qofkii markaa uu sidaa ku dhinta ayaaba dhici karta waa qowl wejiha qolka walow amsakahu haddii uu qofkii uu qabto oo faqatalahu uu dilo aakharu mid kale aw amase xafara biran ceel buu qoday oo faradaahu ceelkii qofkii waaa ku turay iiha ceelka dhediisii faradaahu qofkii waaa ku turay fiiha ceelka dhediisii aakharu mid kale aw amase alqaahu qofkii wuxuu ka soo tuuray min shaahiqin meel dheer fatalaqaahu mid kale la kulmay fatalaqaahu aakharu mid kale la kulmo faqada wuxuu u gooyey nisfayni laba nisbuu kala gooyey falqisaasu qisaasti wuxuu ku waajibiyey saca alqaatil kii dilay suurada hore wlmuradii soosasma qorin murdi idin qora wlmuradii kii ceel ku tuuray qofka ayay ku waajibaysaa suurada labaad wlqaadi iyo kii kala gooyey qofka laba isla u kala gooyey faqad oo keliya suurada saddexaad muxuu ku halka horta wuxuu ku tilmaamaya mualifku hadday mubaasharadii iyo sababkii ay kulmaan sababkii iyo mubaasharadii hee hadday kulmaan ayuu halka ku tilmaamayaa marna mubaasharada la horreysiin marna sababka waxaana asala in mubaasharada la horreysiiyo saasaa asala mar mar sababka la horreysiinaya jirta hadday sababku yahay sabab xoog badan qaacidadu waxay leedahay ida ijtamacat ilmubaasharatu wasabab qudimat ilmubaashara hadday mubaasharadii sababki ay kulmaan mubaasharada la horreysiinay mubasharada waa maxay inuu qofkii si toos u dilo sababkan waxa wey inuu biwaasida u ku dilo waaya saddex suura marka inoo sheegay suurada koobaad waxa weeye qof baa qofka la caydhsanayay si u dilo mid baa u qabtay marka kii la caydhsanayey ayuu u qabtay kii rabay inuu dilo ayaa soo gaadhayoo baal toori ah ayuu ku kala gooyey waay qisaasta waxaa lagu yeelanaya facala alqaatil kii dilay ayaa lagu yeelanaya mumsikii lagu yeelanmaya xadiis baa kuso aroray ida amsaka rajulu rajula xata jaa aakharu faqatalahu qutila alqaatilu waxubisa almumsik haddii uu qof uu qof kala qabto ilaa qofki kale uu soo gaaro oo uu dilo kii qaatilkaabaa la dilaya maxaa isagaa la baashira dilkiisa waxubisa almumsik kii u qabtayna waa la xabaasaya maxaa sabab waa isagu marka waa sabab isaga la qisaasi mahayo mubaasharadii baa la horeysiiyey lakiin waa la xabaasayaa waa la xidhayaa maadaama uu dilkii ku kaalmeeyey tacsiir ahaan baa loo xidhayaa qof baa ceel qoday dabeetana qof kale ayaa ceelkii mid kale ku tuuray dabeetana waa ku dhintay kii murdiga ahaa aan waradiga aha ku tuuray ayaa laga qisaasaya kii ceelka qoday laga qisaasay maaa yeel maxaa yeelay eelkani waa shardi la soco kan sabab maba ahaba waa shardi ceelka qodaalkiisa waa shardi kan ku tuurayna waxa weeye waa qaatil isagaa la sabab buu la sabab qof ku dhibanaya ayuu la marka meesha waxaa kulmay sabab iyo shardi baa yimid sabab iyo shar sababkaa la horreysiyey qof baa qof kale meel dheer ka soo tuuray dabeetana mid baa la kulmay isagoo dhexda hawada maraya dabeetana seef ayuu ku kala gooyey laba isleeg faqadow kaa dambe ee seefta kukala gooyey ayaa laga qisaasaya kii soo tuuray laga qisaasi maayo maxaa yeele kaas mubaasharu le sababu la yimid sababu la yimid sababtiina waxaaba goysay mubaasharada mubaasharadana goysay saa waxa weeye kii soo tuuray qisaas laguma leh ee kan kala gooyey ayaa qisaastii lagu leeyahay wuxuu idhi walow amsakahu hadduu qofuu qabto walow amsakahu qof hadduu qabto oo faqatalahu qofkii la qabtay uu dilo aakharu mid kale aw masaxafara uu qabo biiran ceel oo faradaahu qof uu ku tuuro fiihaa ceelkii dhexdiisii aakharu mid kale oo kii qoday aan ahayn aw mase alqaahu qof hadduu ka soo min shaahiqi meel sare oo dheer fatalaqaahu kii lasoo tuuray uu la aakharu mid kale oo faqadahu kala gooyo falqisaasu qisaasti waxay ku waajibaysaa cala alqaatili kii dilay suurada hore waa almuraddi kii ceel ku tuuray suurada labaad waalqaadi kii kala gooyey suurada saddexaad faqad oo keliya faqad markuu leeyahy wuxuu ka saarayaa kii labaad kii qabtay iyo kii qoday ceelka iyo kii waxa weye soo tuuray ayuu ka saarayaa walow alqaahu hadduu qof uu ku tuuro fii maain biyo muqriqinoo wax maansheeya oo faltaqamahu uu qofkii laqo xuutun xuut wajaba alqisaasu qisaas baa waajibaysa filadhari muctamad haddaan qabano qof baa qof kale wuxuu ku tuuray webi ama bad buu ku tuuray dabeetana xuud ku dhex jiray biyihii ayaa afka u dhigto markiiba laqay qofkii waaya qisaastu way waajibaysaa sida adharka ah maxaa qofkan sababkiisu ku halaagsamay la eegi mahayo jihada halaaga waxay tahay sida isagoo qof ceel ku tuuro kale isla markaa ceelka hoostiisay ku jirto yani waxa weeye toori ama bir dee xaad oo shaarba qofkii de gelaysa dabeetana mindidii ama tooridii qofkii ay gasho oo u dhinto waxa weeye qisaasta qofkii soo tuuray ayaa lagu yeelanayaa walow alqaahu hadduu ku tuura fii maain muqriqin biyo wax maanshayo faltaqama uu lao xuutun xuut uu lao xuutku waa waxa weye nibiriga waxaan u naqaano ama yaxaas baaba laqiba wajaba alqisaasu qisaas baa waajibaysa fi adar muctamadaan qabano aw amase hayri muqriqin biyo aan wax maanshaynin ayuu qofkii ku tuuray falaa qisaas markaa ma waajibayso eg haddii biyo aan wax maanshaynin uu ku tuuro dabeetana xood baa ballaqay qofka namuuna weyn qof ku tuurayay qisaas ma waajibayso laakiin mag baa waajibaysa maxaa yeelay sida muuqata qofkaan muuna u qasdin inuu halaago sabab ku halaagsanay muusan ogeyn marka waxa wey markaa qisaas ma waajibaysa lakiin mag ayaa waajibaysa shibha camd magti baa waajibaysa diyo muqallada walow akrahu hadduu ku tuuro walow akrahu hadduu ku khasbo calaa qatlin dil hadduu ku khasbo fa calayhi ay cala almukrihi kii wax khasbay waxaa ku waajibaya alqisaasu qisaas wakada saasoo kale cala almukrahi bifatxi ra kii la khasbay ayay qisaastu ku waajibaysaa sidoo kale fain wajabat diyatu magti hadday waajibto wusicat waa loo qaybinayaa fain kaafaahu hadduu u dhigmo axaduha midkood faqadoo keliya falqisaasu qisaasi caleyhi asagoo may ku waajibaysaa waa sababkii xisiga kaana waa he sababkii xisiga wakaan ihi sababka waa saddex nooc sharci iyo curfi iyo xisi labadii hore waan soo tilmaanay kanna waa kii xisiga ah walow akrahu ikrah cala alqatl waa sabab xisi ah qof baa qof kale ku khasbay inuu qof dilo wuxuu hi ama qofkan dil ama adigaan ku dilaya waaya dabeetana qofkii la khasbay ee loogu hanjabay dilka ayaa ki kale ee lagu khasbay inuu dilo ayuu dilay qisaastu way ku waajibaysaa labadaba way ku waajibaysaa kii wax khasbay iyo kii la khasbay bay kuwaajibaysaa amaa kan waxa weeye ee wax khasbay ee mukriha ah kaa asagoo muranba kuma jiraba in asaga qisaastay kuwaajibaysa sababtoo ah wuxuu qofkan ku dilay kaa la dilay wuxuu ku dilay wax keenaya in lagu dilo aaliban qof w wa keenaysa inuu u dhinto ayuu la yimid oo ah ficilkan qofka yii ku dilaya haddii kale qofkaa dili inta badanna qofka saa la dhaho uu dilay qofki marka waa qatli camdi ah oo bistasabub ah sabab buu la yimid waay isaga marka waa laga qisaasaya tasabub buu ku dilay kan kale mukraha la khasbayna waxaa lagu dilaya asna asaga khilaaf baa ku jira eh, laba qowl oo mid adhar yahay midna waa ki oog badnaa midna laga oog badan ya ayaa ku jira qowlka aharka wuuu leya waa la dilaya asna kan la khasbay sababtoo ah mubaasharo ayuu la yimid asag dilka waa kii la baasharay midda kale wuxuu qofka ku dilay camda cudwaana listibaai nafsi kasbuna u dilay xadgudubna uu ku dilay soo naftiisa u ilaashado naftiisu kama mudno nafta qofka u dilay waxay ahayd asagaa la imtixaamee inuu waxa weeye iska sabro haddii la dilan u arko haddii hadduu badbaadana u arko saasay ahayd laakiin naftiisa inuu ku furto qofka kale ma ahayn xaqna uma lahayn marka daruuro ma soo gelaysa tan adaruura tabiix maxduuraat maaha naf naf kama mudno waaya marka labada waa laga qisaasaya haddii ka warran la iska cafiyo ay mag waajibto oo dadkii maala iska cafiyaan ay mag ku cafiyaan waa loo qaybinaya si islaag baa loogu qaybinaya nis iyo nis kii mukrihaa wax khasbay iyo kii la khasbay labada way qaybsanayaan magti waaya maxaa yeelay midna waa mutasabib midna waa mubaashir haddii midkood uu ninkan eh, la dilay uu u dhigmo ka kalena uusan udhigmin kaa uu u dhigmay ayaa laga qisaasayaa kan kalena nisfu addiya ayaa laga qaadanaya oo seeba ugu dhigmay maalan kan la dilay muxuu ahaa addoon labada nin mukrihii iyo mukrahi kii wax khasbay iyo la khasbay midkood baa addoon aha ka kalena xor buu ahaa haddaba kan addoonka loo dilo horta kan xorka ahana nisfu diya ayaa laga qaadaya midna waa muslim midna waa gaal kan la dilayna waa gaal dimi ah kan dimigaa loo dilaya kaa muslimkaana nisfu di ayuu bixinaya saas wey wuxuu ku yihi walow akrahahu hadduu ku khasbo qof kale calaa qatlin dil qof kale inuu dilo facalayhi kaa wax khasbay unbaa alqisaasu saas ku waajibaysa wakada waa saas kale waxaa e, qisaasta ku waajibaysa cala almukrahi kii khasbay fi labhari muctama hadaan qabano fain wajabat idiyatu magti hadday waajibto wasicat labadooba loo qaybinaya kii wax khasbay kii la khasbayba fain kaafa'ahu haddii uu u dhigmo axaduhumaa labadoodi mid ahaan hadduu u dhigmo fain kaafaahu kii dilay hadduu u dhigmo axaduhumaa labadooda mid ahaan mukrihi iyo mukrahi mid ahaan hadduu u dhigmo faqadoo keliya falqisaasu qisaasta caleyhi kaasay ahaatay udhigmay kaa macnaa ay siman yihiin ilan qisaasta waa loo shardiyaa musaawaad baa loo shardiyaa sida noo labada qof ee lasu qisaasay inay siman waxyaaba loo egaagsada marka musaawaadka waxaa ka ah diinka islaamnimada ama gaalnimada waxaa ka mid ah iyo waxyaaba kale na imaan doona insha alla waaya falqisaasu caleyhi kaa dee isu dhigmaan ayay qisaasta ku waajibaysaa walow akraha haddii uu khasbo baaliqa mid qaangaadha muraahiqan mid qaangaadhnimadi qaangaadh ku dhow facala baaliqii qaangaadhka ahaa ayay qisaasti alqisaas qisaas baa ku waajibaysa in qulnaa haddii aan dhahno camdu sabiyi ilmaha yarka ah camdigiisa an camdi weeye fi adhari muctamad haddaan qabano wuxuu ku qof baaliq ah uu muraahiq muraahiq waxa weeye ilmo aan weli qaangaari lakiin qaangaari ku dhow ayuu wuxuu ku khasbay inuu qof kala dilo dabeetana kii qaangaar ku dhowaa muraahiq ah ayaa kii kala dilay horta qofkan mukriha ah ee baaliqa ah ee waxa wey muraahiga khasbay kaa qisaas baa ku waajibaysa waaya maxaa yale sababkeedii baa la helay qatli maxda ee cudwaana ayuu la yimid kaa qisaas baa ku waajibaysa laakiin waa goorma markaa ay qisaas ku waajibayso waa haddii aan dhahno camdu sabiyi camdun ilmaha yarka ee muraahiqa ah camdigiisu waa camdi kaskiisu waa kas gafkiisuna waa gaf haddaan dhahno marka taana khilaaf baa ku jira lakiin sida adharka ah camdu sabiyi camdu wey cinda shaaficiya ilmaha yarka ee muraahiqa ah hadduu tamyiizba leeyahay camdigiisuna waa camdi khadaisuna waa khada saa darteed maadaama uu ku qasday inuu ka dilo camdigiisuna waa camdi yahay kan wuxuu noqon yahay shariiku camdin shariiku hee mutacamid qof qof kas u dilay ayuu shariik u yahay saa darteed asna waa laga qisaasayaa haddii laakiin aan dhahno camdu sabiyi khata wayaan waa sida qowl kale oo madhabkeena kusugan uu laga qisaasi maayo khasbay sababto wuxuu noqonaya shariiku mukhti qof mukhti ah oo kama qof u dilay ayuu shariik la noqonaya saa darteed qofkaaba waxa weeye sinaba qisaas loguma yeesheen asagana saas kale ficilkan ba qisaas kama waa ficil khata saasuu noqonaya waaya lakin ilmaha yarka sabiga aan mumayiska ahayn isaga camdigiisu waa khata camdigiisu waa khata yani marnaba la dhihi maayo camdu asabiy hayr lmumayiz waa camdi la dhihi maayo waa ka laga hadlaya waa ka mumayiska sidaa darteed mualifku muraahiq buu kugu mitaaliya akra hadduu khasbo baaliqon mid qaangaadha muraahiqa mid qaangaadh ku dhow facal baaliq baaliqi waxaa ku waajibay alqisaas ah qisaasin qul haddaan ano camdu sabiy sabiga ilmaha sabiga ah camdigiisa waa sabiga muraahiqa laga hadlaya amdu weeye waana wahuwa adhar waana qowlka adharka ah walow akraa walow ukriha hadhe muxuu idin qoray bifatxi lhamzati sax walow akraha hadduu ku khasbo qof mukalafa calaa ramyi shaakisin wax taagan inuu tuuro uu toogto shaakiskaasoo caliba u ogaa almukrihu kii wax khasbay annahu inuu yahay shaakhiskaasi rajulu nin wadannahu uu malaya almukrahu kii la khasbay saydan ugaan u malaya falasaf muctamad waxa weye wujubu lqisaas qisaasina ku waajibayso cala almukrihi kii wax khasbay waaya wuxuu ku yidhi haddii uu qof uu ku khasbo qof mukalaf ayaa wuxuu ku khasbay in uu shaakis wax meel ka muuqda halkaas kol ka muuqda in uu toogto haddii kale wuxuu hi adigaan ku dilaya ama haddii kale shaakiskaas toogo qofkan mukriha ahana wuxuu ogaa inuu nin yahay kan mukrahe la khasbayna kan wax khasbay wuxuu u ogaa inuu nin yahay kan la khasbayna wuxuu moodayey inuu yahay ugaadh dabeetna sidiibu ku toogtay uuna dhintay qofkii marka qisaasta waxay ku waajibaysaa qofkan mukriha wax khasbay ayay qisaasta ku waajibaysaa lakiin kan la khasbay ku waajibi kan wa kasbay waa uwaajibaysaa maaa yee u qastay asagu dilay qofka kan khasbay laakiin waajibi mayso maxaa yeele asagu muuna ogeynba qof kale inuu yahay qof bini aadan ee wuxuu moodaya sayd marka qasadkii shaksiga ayaa meesha ka maqan walow akra hadduu ku khasbo alaa qof kale calaa raymi shaakisin wax muuqda oo meel ka taagan inuu tuuro oo calima ogaa almukrihu wax kasbaya anahu rajul nin yahay wadanahu almukrahu kii la khasbay inuu u malaya sidan ogaan falasax muctamad waxaa wujuhu lqisaas taas inuu kuwajibaysa cala almukrihi kii wax khasbay aw mase akrahu wuxuu ku khasbay calaa rami sayidin ogaan inuu tuuro fa asaab wuxuu asibay rajulan nin falaa qisaasa qisaas kuwaajibi mayso calaa axadin midna kuwaajibi mayso waaya wuxuu yihi wuxuu ku khasbay ogaadh inuu tuuro ogaadha tuur buu yihi qofkii la khasbay baa ogaadhii toogtay qof baa meesha soo maray qofkiibay tuuryadii ku dhacday ama toogti uu dhintay qisaas midna lagu mare kii khasbay iyo kii la khasbay toona maxay labadaba midna maynu qasdin qofka in la dilo kii wax khasbayn munu qasdin kii la khasbayn munu qasdin ee waxa weeye asaga maa la kulmay qisaas ma jirta laakiin mag ba waa ku waajibaysa mag ayaa hee labadoodaba ku waajibaysa mid kasta nisfu diya ayaa lagu yeelanaya caaqiladiisa tolkiisa waa khata mase alىa scuudi hijrati geed inuu fuula ayuu ku khasbay fazalaqa dabeetna uu ka siibtay qofkii famaata wuu dhintay fashibhu camdin wa shibu camdin waqiila waa camdun camdi weeye qof baa qof kale wuxuu ku khasbay inuu geed fuulo dabeetna qofkiibaa geedkii fuulay dabeetana uu ka siibtay geedkii wuu dhacay wuu dhintay waa shiba camd ficilka maadaama geed fuulitaankiis aan loo dhimanin inta badan qiil ba wuxuu leya maya waa camdi qiilna wuxuu leeyahay waa saas waa camdi buu leeyahay waay walow aw amase akrahu usoo qasad usoo usoo qadar aw amase akrahu wuxuu ku khasbay calaa sucuushiisa radankeeda inuu fuulo fazaliqa dabeetana uu siibtay kii la khasbay famaata wuu dhintay fashiba camdi shiba camdi weeye qiila waxaa camdu kasway aw amase akrahu wuxuu ku khasbay calaa qatli nafsihi naftiisa inuu dilo falaa qisaasa qisaas ma jirto fi ladari muctamad haddaan qaban qof baa qof kale wuxuu ku yidhi naftaada dil ama anaa ku dilay ama naftaada dil amaanaa ku dilaya waaya ama suntan cab buu li kale waan ku dilaya dabeed eh, qofkaas hadduu naftiis sidaa ku dilo qisaas kii khasbay ku waajibi mayso waaya qisaas ku waajibi mayso magna waajibi mayso maxaa yeelay ikrah xaqiiqiya meesha ma imaan qofka waxa u badan lagu cabsiin kara waxa weeye waa ku dili mar haddii leeyahay naftaada dil de waa isku mid dil iyo dil waa isku mid isagoo hadhaho idil adugu nafteeda dili mahayo idil hadhaho maxaaba dee lagu khasbiba marka lagu dhaho waxaa samee ama haddii kale waa ku dili waxaa lagu khasbay u ka food yahay dilkii ayaa la dhihi kara waa khasab lakin hadii lu leeyahy waa ku dili ama haddii kale naftaada dil taas khasab maaha waay qowl baa wuxuu leeyahy maya waa khasab waa ikraah buu leeyahy qolka eh, khilaaf aladhara laakiin marka la leeyahay yani ma aha khasbid qowlka adharka ah waxa weeye haddii waxaan uu leeyahay waa kugu dili ka adagi macnaha isku mid yihiin waxa dilka noocan u leeyahay isku dil iyo wuxuu leeyahay waan kugu dila isku mid yihiin maalan toorida isku dil ama haddii kale anaa kugu dilay ayuu i ama xabaddan isku dhufo ama haddii kale anaa kugu dhufanayn waa isku mid waa dil iyo dilo laakiin hadduu leeyahay waa kugubi ama haddii kale xabaddan isku dhufo ama suntan cab de laa shak wax laisku darsada maaha markaas o kale yani khasbid bay noqonaysaa marka ikraah bay noqonaysaa oo qisaas baa ka waajibaysa aw amase calaa qatli nafsi naftiisi inuu dilay ku khasbay falaa qisaasa qisaas ma jirto fi adhar muctamada aqwan walow qaala hadduu dhaho qtulnii dil wa ilaa haddii kale qataltuka waa ku dilaya faqatala uu dilo filmadhabu madhabka waxa wey laa qisaasa qisaas ma jirto adhar muctamada waxa wey diyata marka ma jirto waay tanna waa tii hadda ad sheegayna ama anigay dil ama haddii kale ku dilaya waaya qisaas hadduu markaa uu dilo qisaas ma waajibayso haddii qofkii uu yihi ama waa ku dili uu qofkii saa dilo qisaas kuma waajibayso sababto ah idan baa horta meesha jira idan ayaa jira idanka waa maxay asagaa u fasaxo yihi nafteeda dib weliba uga hanjamay marka idankaasi waa shubho xaddii meesha ka saaraysa qaacidada waxay leedahay alxuduudu tudrau hee bishubahaat waaya magna ma jirayso magta khilaaf baa ku jira laakiin sababtoo ah qofkan dee asagaaba magta iska lahaa magtiina asagaa cafiyey see u ka magta marba hadduu yidhi dil magta asaga iska laha sideedaba magta qofka waa laga dhaxlaa aakhiru juz min xayaati in markuu sii dhiman rabo ayay magta waajibaysaa kadib baa laga dhaxlaya marka mar baa haddii uu asagu yidhi dil dee magtiisii u riday magtiisiina u riday waaya walow qaal hadduu la qtul dila wala haddii kale qataltu waan ku dilaya faqatalow dabeetna uu dilo falmadhab waxa wey laa qisaasa qisaas ma jirto waladan muctamad waxa wey laa diyata magna ma jirto walow qaal hadduu dhaho uqtul zaydan zayd dil aw camran ama camar dil falaysa biikraahin khasbin maaha wuxuu labada nin midun dil ama zayd dil ama camar dil haddii kale adaan ku dilaya taasi khasbidba maba ahaba maxaa yeele qofkan marka la khasbay waa in wax mucayana lagu khasbaa hebel dil in la dhaha wey laakiin haddii la yidhi hebel dil ama hebel dil waa la doorgeliyey hadduu maala maalan zayd ama camar dil oo zayd dilo de zaydkan asagaa doortay hadduu camar dilina camar asagaa doortay ikhtiyaarka asagaa iskale marka maadaama ikhtiyaarku kala doorto labada nin midku dili lahaa asagaa markaa ninkaa dilay marka qofkii waxa wey macnaheeda qofkii khasbay asaga qisaas ma saara ee kan wax dilay ayaa laga qisaasaya w walow qaala hadduu la uqtul zayd zayd dil aw camran ama camar dil falaysa biikraahin ikraah ma aha halkaa inoogu joogo wallahu tacala aclam wsala allah wasalam ala nabina